بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تبارك وتعالى waxaa inoo bilaabi doonta maadadii siirada kitaabkaas sideetan waxaa filaya waa khulaasatu nuur اlyaqiin kitaabkaas in insha allahu tacaala <clears throat> aynu dhigan doonaa maanta laakiin waxaynu qaadan doonaa hordhac ahaan iyo muqadim ahaanna aynu qaadan doonaa wax ka mid ah waxyaabaha khuseeya maadada siirada waayo haddii taariikh ahaan un loo dhigto siirada macno badan ma samayso laakiin marka uu qofku doonayo siirada inuu u barto cilmi ahaan aqoon ahaan iyo macnawiyan oo naftiisu dee ay kuwaana qaadanayso iimaankuna ugu kordhayo markaasaa siirada dhigashadeedu ay waxtar leedahay runtiina waa cilmi ka mid a culumta kuwa ugu qiimaha badan buu ku jiraayo waa laga yaabaa kamaada ahaan inaan aada loo daraasaynin oo xataa goobaha waxbarasho nidaamiga iyo macaahidda iyo wixii la halmaala maadada siirada waxaa laga yaabaa in aan muhimaddii iyo ahamiyaddii ay lahayd aan la siinin laakiin siirada waxaa ku duugan yacni aqoon marka laga hadlayo gaar ahaan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabo badan oo inoo noqonayo aynu marno oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu kaga dayanno ayaa siirada ku duugan marka waxaynu wax ka tilmaami doonnaa in sha allahu tacaala toban arrimood oo aynu hordhac uga dhigayno maadada siirada waa almabaadi'u alcashara licilmi siira mabaadi'da tobanka ah ee maadada ama fannigaa siirada ahi uu leeyahay waxaynu ognahay fanni kasta oo ka mid ah funuunta iyo culumta shareecadu waxa uu leeyahay waxa loo yaqaano almabaadi alcashara waa hordhacyo toban ah oo ay tahay qofku inuu ka ogaado cilmiga iyo faniga intaanu gudagelin fanni kastana inuu qofku tobankaa arrimood ka ogaado intaanu gudagelin ka hor waa lagama maarmaan tobankaa arrimood waxaa lagu soo ururiyaa laba beyd ina mabaadi'a kuli fannin cashara alxaddu walmawduucu huma hamara wanisbatun wa fadluhu walwaadicu walismu listimdaadu xukmu shaarici oo tobankaa arrimood baa fanni kastaa u baahan yahin lagawax laga ogaado kow in wax laga ogaado alxaddu ay tacriif cilmigaa qeyxidiisa iyo tacriifkiisa in wax laga bartaa waa muhim oo qofku uu ogaado qodobka labaad ee fanni kastoo aada baranaysaaba uu kaaga baahan inaad ka ogaataa waxa weeye walmawduucu mawduuca uu ka hadlaa muxuu yahay qodobka saddexaadi waa huma thamara midhaha iyo faa'iidada laga goosanayaa maxay noqonaysaa marka fanigan qofku uu barto maxaa faa'iido ugu jirta waxaa kaloo ka mid ah wa nisbatun culumta kale halkuu ka taaganya ma fanni madax bannaan oo iskii u taagan taaganba ma fanni fanni kale tabacu ah oo ka farcamayba inaad taana wax ka ogaata waa muhimun jiddan sidoo kale fadluhu fadliga iyo qiimaha cilmiga ama fannigaasi uu leeyahy iyoyna inaad wax ka ogaataa waa muhimun jiddan sidoo kale alwaadicu man huwa waadicu hada alcilm cilmiga iyo fanniga aada baranayso ciddii dejisay ee dhidibada u taagtay ee seeska u jeexda wa ayo iyona in wax laga ogaado waa muhim waxaa kaloo ka mid a ah waxyaabaha ay tahay inuu qofku ka ogaado cilmiga iyo fanniga uu baranayo walismu magaca fannigaasi leeyahayna inuu wax ka ogaado sidoo kale alistimdaadu halkee cilmigan laga soo qaatay halkee laga soo dheegtay iyana in wax laga ogaadaa waa muhim qodobka ugu dambeeyaa waxa weeye xukmu shaarici fiihi fannigaa barashadiisa xukunka fannigaa barashadiisu ay leedahay sharci ahaan waa maxay waajiba ma sunna mise inta midnaba ma aha marka tobanka arrimood baynu insha allahu tacaala fannigan siirada tobankaa arrimood ee hordhaca u ah baynu wax ka tilmaami biidn illaahi tacaala aynu ku horayno alxaddu waatacriif fannigan siiradu ee hadda aynu bilaabanayno in sha allahu tacaala muxuu yahay tacriifka iyo qeexitaankiisu shay marka la qiixayo laba dhinac baa laga joogsada waa luqatan iyo istilaaxan kelmaddani carabi ahaan iyo asal ahaan luqadda carbeed dhexdeeda macnaha ay ku leedahay ee ay faa'iideyneysaa maxay muxuu yahay dhinaca labaad ee laga eegayo waxa weeye marka kelmadda la qeexayo isdilaaxan erey bixin ahaan culimmadu kelmaddaa maxay uga jeedaan haddaba haddii aynu eegno assiira lugatan waxaa la yidhaahdaa alariiqa waa waddada iyo jidka la maraya weeye waxaa kaloo loo yaqaanaa alhay-a qaabka wax loo wado ama la samaynayo kayfiyadana siiraa la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu ilaaqaa xadiidu alawaa'il ummadihii hore iyo dadyowgii hore warkoodiiyo warbixintoodana siiraa la yidhahdaa waa luqatan markaa saddexdaa macnoba waa lagu ilaaqaa alariiqatu walhayatu atu wa xadiidu alawaa'il aariiqa waddada la marayo ama xisi ha noqoto ama macnawi ha noqoto iyo alhay-a oo looga jeedo kayfiyada iyo qaabka iyo xadiidu alawaa'il dadkii hore warkooda iyo sheekooyinka iyo qisooyinka inaga soo gaadhay taasu waa ereyga asiira macnaha uu leeyahay carabi ahaan isilaaxan marka laga hadlayo iyo culimadu maxay siira u yaqaanaan siiro waxaa la yidhaahdaa waa cilmun yucrafu bihi alaxwaalu wاlأkhbaaru almanquulatu can الnabiyi salى اllahu alيyه wasalam waa cilmi baadhayo oo ka hadlaya ama lagu garanayo oo lagu baadhayo dhexdiisa alaxwaalu wاlأkhbaar xaaladihii iyo wararkii almanquulatu ee laga soo guuriyey can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam tafsiilan xaalay tahay mid la kala dhigdhigayo wa kullu maa yatacallaqu bihi min qibali wilaadatihi ila nash'atihi iyo wax kastoo xidhiidh la leh rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii laga soo bilaabo ilaa korriinkiisii iyo barbaarintiisii wa xataa anlaxiqa birafiiqi laclaa ilaa rasuulku uu haleelay oo waxa weeye uu u gudbay alrafiiqu alaclaa oo looga jeedo xataa waafathu lmaniya ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim haddaba fadhigaa ku saabsan ee ka warramaya laga soo bilaabo dhalashadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa dhimashadiisa intii u dhaxaysay ee xaalado iyo warar waxa weeye ah cilmiga arrintaa ka warramaya ayaa waxaa loo yaqaanaa asira marka macnuhu waxa weeye cid aan rasuulka ahayn calayhi salaatu wasalaam haddii laga warbixinayo min wilaadatihi ilaa wafaatih culimadu inta badan siiro kuma sheegaan ama taariikha lagu magacaabo ama tarjamaha lagu magacaabo laakiin cidda dhalashadeeda ilaa dhimashadeeda laga gaadhayo xaaladihii iyo akhbaartii laga soo wariyey cilmiga ku saabsan ee ka hadlaya siiro la odhanayo waa nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam marka kaasi waa tacriifka iyo qeexitaanka cilmu siira bal waxaynu u gudbi mawduuca uu ka hadlo mawduuca fanigani uu ka hadlaa tacriifkiisa iyo qeexitaankiisay ka muuqata waa cilmi ku saabsan ama ka warramaya oo mawduuciisu uu yahay diraasatu axwaalu wa akhbaaru diraasatu axwaali wa akhbaari xayaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa cilmi ku saabsan ama mawduuciisuba uu yahay inuu baaro oo uu ka hadlo oo dhexdiisa lagu diraaseeyo xaaladihii iyo wararkii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisa ku saabsanaa wama yatacallaqu biha min ansaabin wa axdaathin wa aqwaalin wa afcaalin wa waqaa'ic iyo wax alla wixii noloshii rasuulka khuseeya hadday tahay nasabkiisii iyo abtirsiintiisii haddii ay tahay dhacdooyinkii uu la kulmay haddii ay tahay aqwaashii laga soo wariyey haddii ay tahay ficiladii laga soo guuriyey haddii ay tahay dhacdooyinkii intii uu noolaa dhacay marka cilmiga siiradu mowduuca uu ka hadlay ee lagu diraaseeyaa waa xaaladihii iyo wararkii ku saabsanaa noloshii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dhacdooyinkii kala duwanaa ee noloshiisa ku duug waxa weeye ku qarsoona ee in badan oo ka mida dee uu la kulmay waxaynu uga gudbi doonnaa hamaratuhu xaa laga faa'iidaya oo laga dheefaya oo laga kororhsanaya barashada cilmiga siirada shayga haddii aad taqaano midhihiisa iyo faa'iidada aad ka helayso dadaalka aad ku bixinaysaana waa badanaya caqabadaha kaala kulmi karana waad u sabri kartaa waa marka aad garanayso amaba aad taqaano shaygan midhaha iyo faa'iidada aad ka helayso sida awgeed baa waxaa la yidhaahdaa man carafa maa yatlubu haana calayhi maa yabdulu qofka yaqaano waxa uu doonayo iyo halka uu u socdo waxaa u fududaada waxa uu bixinayo iyo culayska la kulmayaaba uu u fududaanaya waayo halka uu u socdo ayuu garanayaa midhaha iyo faa'idada uu ka heli doonuu garanayaa waxyaabaha ka sokeeya caqabadaa wax badan u arki maayo sidaa awgeed cilmiga haddii aad taqaano faa'iidada iyo midhaha aad ka helayso waxaad qiimayn iyo qadarinba yani agtaada uu ku yeelanayaa oo wakti baad gelinaysaa maskax baad gelinaysaa muruq baad gelinaysaa dadaal baad gelinaysaa haddii laakiin aadan aqoonba u lahayn maxaa laga faa'iidaa shaygan dee waa mad madmadooba allah ku yaqaano waxaa laga yaabaa inaad dadaal gelisaaba inay iska yaraato xataa arrimaha dunyawigaasaynu ognay taasay naftu aad u jeceshahay bal waxaad u fiirsata haddii maanta la yidhaahdo waxaa la bixinaya shay uun manfaca dunyawiya dheef adduunyo intaasoo saacadoodna waa taagnaanaysa xataa lama fadhiisanayo afar saacadood kadibna xoogaa baa lagu dhiibi doonaa shilimaada haba yaraato waxaa laga yaabaa qofku inay naftiisu ay si fiican isaga ogolaato xataa haddii la yidhaahdo lix saacadood taagno wuu iska taagnaanaya waayo wuxuu og yahay waxa uu heli doono sooma haddii laakiin la idhaha ka waran halkan taagno halka oo maxaa ka faa'iida adigu taagno una yaro sug waxaa laga yaabaa toban daqiiqa haddii aad taagnaato inaad markaba soo istaato wax noo sheega aanu taagnaanay waayo midhaha iyo faa'iidada aad ka helayso taagnidan laguma sheegin laakiin markii laguu sheego adigaa iska ogolaaday saacado badan inaad taagnaan karto macnuhu waxa weeye marna faa'iidadii baad garanaysaa iyo midhihii aad ka helaysay mashaqada iyo culayska marna mama ogid waxa aad ka helayso sidaa awgeed bay kugu adagtay inaad u dul qaadato haddaba cilmiga siirada maxaa laga faa'iidaayo oo laga helaa barashadiisa midhaha aynu ka goosanaynaa maxay yihiin midhaha aynu ka helayna waxaa ka mid ah inaynu baranno amaba aynu aqoon u yeelanno ku dayashada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aliqtidaau binnabiyi sala allahu calayhi wasalam waayo dee siiradii waxay ku qotontahayay ka warramaysaaba waa rasuulka xaaladihiisii iyo wararkii inaga soo gaadhay min wilaadatihi xataa nash'atihi wa ilaa wafaatih sidaa awgeed xaaladaha rasuulka calayhi salaatu salaam marka aad diraasayso waxaad ka faa'iidaysaa inaad ku dayato oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dariiqiisii aad raacdo ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka dee waaba ku tilmaamayo laqad kana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana qul haadihi sabiilii adcuu ilى اllahi calىa basiira ana wman itabacanii w ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu wla ttabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih waxaa nusuustaasi ay tilmaamaysaa cidda ilaahay uu inagu addoonsaday raaciddeeda iyo kudayashadeeduba waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cid kale waxba lagaa weydiin maayo sheekh hebel maxaad u raaci weyday xaad sidiisoo kale ugu dhaqmi weyday laguma weydiin maayo cidda qure lagaa wareysanayo ee wax lagaa weydiinayo raacidiisu waa nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam markaa siirada waxaynu ka faa'iideynaa oo midhaha aynu ka goosanayno ka mid ah inaynu baranno oo aynu fahamno qaabka aynu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ugu dayanayno inaynu raacayno midhaha aynu ka helayno waxaa ka mid ah inaynu baranno oo ogaanno muxuu ina amray muxuuse inoo diiday awaamirtiisii iyo nawaahidiisii baynu ku baranaynaa siirada oo dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam aqwaaluhu wa afcaaluh hadalladii ka soo fulayay iyo ficiladii uu samaynayey waxaa asal u ah in lagaga daydo ayaa asal u ah waayo diintii buu xambaarsanaa oo ilaahay u soo dhiibay hadalka uu ku hadlaya iyo ficilka uu samaynayaaba waxay fasiraad iyo faahfaahin u ahaayeen qur-aanka kariimka waxyaabaha aynu ka faa'iidayno waxaa ka mid a siirada barashadeeda waxa ay kackicisaa ayay noolaysaa alhimam qofka hima caaliyay gelisaa siiradu go-aankiisana way xoojisaa oo quwatulcasiimana waa laga helaa mar kasta oo lagaaga waramo taariikhdii nabi siiradii nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam haddii ay tahay qaabkii dacwadda uu u fidinayey sidii dacwadda uu u bilaabay culaysyadii kala kulmay wanaaggii iyo horumarkii uu gaadhay guulihii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gaadhsiiyey si fiican markaad u daraasiiso waxaad halkaa ka helaysaa adiguna ka daacin markaa tahay qof daaciya oo diinta dadka ugu yeedhaya oo raba inuu dadka gaadhsiiyo waxaad ka helaysaa waxaa loo yaqaano halkii aad marka hore ka niyad jabi lahayd oo laga yaabo marka laba qof aad wax u sheegtay kaa dhagaysanba waayaan naftu ay kulahayd ma iskaba daysaa yeelkooda ha halaagsamaana maxaa kaa galay baa markaad siirada dib u eegto nabi muxamedna calayhi salaatu wasalaam halka uu soo maray iyo maraaxishii uu dacwaddan la soo maray adeegto waxaa kuu kordhaya hima caaliya inaadan quusanin inaadan quusanin waxaa kaloo siirada aad ka helaysaa yidi yididiilo horumarkii diintu ay gaadhay iyo dacwadda islaamku siday u faaftay iyo in boqortooyooyinkii caalamka ugu waaweynaa dacwaddu ay gaadhay oo laga xoog roonaaday oo laga itaal roonaaday waxaa lagu gaadhay waa dacwadda iyo faafinteeda marka labada arrimoodba waxay kuu noqonayaan markaad culays dareemaysana siirada oo si fiican aad u dhuuxdo waxaad ka helaysaa adkaysi iyo sabir sidoo kale marka aad eegto xaaladda maanta muslimiintu ay marayaan dacfiga iyo liidashada iyo in cadowgoodii uu ka xoog roonaaday uu u itaal sheeganayo ee haddana aada eegto heerka ay muslimiintu gaadheen xilliyadii hore yididiilaa ku gelayso waxaad u sabraysaayo aad u dul qaadanaysaa culayska jira waxay taasi kugu dhalinaysaa in qalbigaaga aad ka dhaadhiciso yowman ma in muslimiinta ay halkii hankii iyo derajadii ay lahaayeenba ay gaadhi doonaan xaaladda maanta ay ku sugan yihiinna ma aha uun mid iska timi ee waa mid ku timi gaabis xaggooda ka yimi wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir culays kastood aragta iyo gaabis kasta iyo dacfi kastoo muslimiinta ku dhacay waa wax iyagu ay gacmahooda ku shaqaysteen weliba wax badan baa laga cafiyo sidaba laguma wada qaadin kiiskii ay mudnaayeen haddaad eegto khilaafaadka faraha badan haddii aad eegto siday uga durkeen ay uga fogaadeen diinta iyo ku dhaqankeeda marka aad eegto sida diinta barashadeeda aan looba danaynayn raaciddeeda aan looba danaynayn weli ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa iyo fadligiisa ayaynu intanba ku hayna ayay ka dhigantay waayo dee diintii aad ba loogu durkay hadda barashadeeda kudhaqankeeda mar waloo diinta laga fogaadana mukhaalafaadkuna ay farabataan dee dacfigii baa bilaabmaya mar waloo khilaafaadku ay farabataan dacfi baa bilaabmaya walaa tanaasacuu fatafshaluu wa tadhaba riixukum waxaa kaloo aynu ka faa'iideynaa barashada siirada macrifatu makaanati اnabiyi sala allahu alayhi wasalam inaynu baranno garanno aqoon u yeelanno darajadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo halka uu taagan yahay ilaahay dhigay waayo qofku haddaanu nebi ba aqoonin taariikhdii siiradiisa iyo yacni waxa weeye maraaxishii uu soo maray haddaanuu garanayn makaanadiisana garan maayo iyo darajadiisa kulamaa aada barato siirada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kulamaa dadaal aad gelisay iyo aqoon dheeraad ah waa mar kasta oo makaanada iyo darajada iyo qadarinta nebi moxamed aad u haysa calayhi salaatu wasalaam ay kordhayso oo ay kor u kacayso waxaa kaloo ynu ka faa'iideynaa siirada barashadeyda macrifatu asbaabi annasri wa asbaabi alhaziima inaynu garanno maxaa lagu guulaystaa maxaase lagu jabaa waayo dee intaba waynu haynaa oo siiradaynu ku arkayna guulo waaweyn oo muslimiintu ay gaadheen oo saxaabadu ay gaadheen maxay ku gaadheen xaaladaha qaarkood oo culays iyo dhibaata ay soo food saartay cadowgooduna uu u cudud sheegtay maxay ku timid marka waxaa siirada lagu bartaa oo barashadeeda laga faa'iidaa dariiqa lagu jabana inaad taqaanood barato dariiqa lagu guulaystana waad garanaysaa bal waxaad u fiirsataa ghaswatu badrin alkubraa dagaalkii beder cududda iyo saanadda cadowga muslimiintu ay lahaayeen iyo cadadkooda badde tiradooda iyo muslimiinta cadadkooda iyo cududoodu intay ahayd way ku soo saddex laabmayeen gaaladu muslimiinta haddana mahadho aan hadhaynin oo weligeed laga sheekeynayo baa ka raacday nimankii gaalada ah tirada muslimiintu way yarayd laakiin sababtii iyo dariiqii ay ku guulaysanayeen iyo asbaabihii ay guusha ku heli lahaayeen baa laga helay waxaad eegtaa ghaswatu uxud dagaalkii uxud iyadoo tiradu aanay yaraynba walow gaaladu marka ay ka tiro badnaayeen muslimiinta ayaa haddana dhibaato iyo culays fara badan baa soo gaadhay muslimiinta rag badan oo haldoorkii saxaabada ka mida baa ku le-day oo ku shahiday dagaalka maxay ku timi waxaa sabab u noqday mukhaalafo ay sameeyeen saxaabada qayb ka mida ah. gaswatu xunayn oo ilaahay kaga warramay qur'aanka wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falan tugni cankum shay-a waxaad xustaan baa ilaahay leeyihi maalintii xunayn markii aada isbogaadiseen iscajabiseen ee nafta a u sheegteen inaan fara badnaan la idinkaga adkaanayn oo tiradiinu aada u badan tahay laakiin walow dee qeybtii dambe iyo libinta dambe muslimiintu ay yeesheen dagaalka haddana markii hore culays badan baa soo gaadhay ninbo meel buu ka dhacay waayo meel aanay kaba filayn ayuunbaa lagaga soo baxay marka sababaha guusha lagu helo iyo asbaabta guuldarrada keena wuxuu qofku ogaan karaa yuu garan karaa marka uu daraaseeyo siirada ee uu dib u eego waxaa kaloo ynu ka faa'iideynaa barashada siirada idraaku xaqiiqati alibtilaa wa ana bacda alcusri yusra idraaku xaqiiqati alibtilaa inaynu ogaano aynu garanno imtixaanka iyo culaysyada imanaya iyo waxay yihiin iyo in culays kasta oo yimaadaba fudayd ka dambeeyo inna maca alcusri yusra oo dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaynu eegno waxa weeye noloshii uu soo maray iyo maraaxishii uu soo maray bal waxaad eegtaa markii dacwadda uu bilaabay heerka la mariyey iyo imtixaanka ku dhacay kuwii ugu dhawaa qaraabadiisa iyo ehelba ugu dhowaa ay noqonin cadowga ugu daran ee culayska ugu badan ku haya ee cadaawadda iyo cunfigaba iyagu ku haya waxay ahayd imtixaan iyo culays gurigiisii baa lagu badbaadin waayey ehelkiisii baa loo badbaadin waayey naftiisii baa loo badbaadin waayey intuba waa imtixaan iyo culays weeye laakiin maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gaadhsiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam heer uu noqdo mid waxa weeye muslimiinta iyo saxaabada dee iyagu garanayba qadarinta ay u hayeene xataa gaaladu ay qadariyaan oo ay ka markhaati kacaan sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha uu leeyahy ee ummaddu u haya oo cadowguba uu ka haybadaysto waa kii rasuulku tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam nusirtu birucbi masiiratu shahri waxa ilaahay iigu gargaaray oo garab iyo gaashaanba uu iiga dhigay cadowgaygu inuu iga baqdo marka aanu jiro masaafo bil loo socdo in leeg yacni iyadoon looba dhoweyn bay sii baqan jireen oo qaarkood isdhiibi jireen qaarkoodna wafdi bay soo diri jireenba iyagoo ka baqanayo halis u arka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada marka waxyaabo badan baynu ka faa'idaynaa siirada waxaynu ka faa'iideynaa inaynu acmaasha aynu qabanayno iyo cibaadaadka aynu ilaahay ugu dhowaanayno miisaan uga helo siirada waayo siiradu dee waxay tilmaamaysaa uun aqwaashii iyo afcaashii rasuulka iyo dhacdooyinkii la kulmay iyo siduu ula dhaqmay inaguna acmaasha aynu qabanayno iyo ficillada aynu ku hadlayno iyo dhacdooyinka inala soo darsaya qaabkaynuu ula dhaqmaynaa waxaynu ka helaynaa oo aynu ka qaadanaynaa wasiirada waxaynu ka faa'iidaynaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dacwaddu ay bilowga ahayd alcahd ulmaki intii magaalada maka uu joogay dacwadda qaabku u faafiyey gaalada gaaladase qaabku ula dhaqmay markii uu usoo hijrooday magaalada madiina ee cududdii iyo cadadkii iyo ciidankii muslimiintuba ay kordheen qaabkee dacwadda fidinteeda uula dhaqmay oo uu u faafinayey sideese gaalada uula dhaqmay mid waliba waxay lahayd habdhaqan iyo dariiqo gaara qofka muslimkaana taasunbaa laga doonaya waayo maraaxishaa rasuulku uu maray calayhi salaatu wasalaam ee dacwaddiisu ay martay dee way maraysaa dacwaddu xaalad walo la joogo mar muslimiintii baa dacfi badani ku sugan yihi gaabis badani ku jiraa cadowgii muslimiintaoo gaaladaabaa cududiisa iyo ciidankiisuba badan yihiin qaabkee loo dhaqmaya marka muslimiinta awooddoodu ay sarrayso qaabkee gaalada loola dhaqmaya mid walba waxaynu ka qaadanay qardajeex maaha oo nin waliba siday la noqoto dee yeeli maayo oo maalan maanta markaynu eegno awoodda gaaladu ay sheeganayaan iyo cududda ay ku xisaabtamayaan iyo ta muslimiinta markaynu isbarbardhi ku samayno dee cududdaa xisigee la taaban karee la arkayo iyagaa inagaga badan sooma taama shaki baa ku jira inta aynu hayno lafteeda ma inagaa samaysana maya dee xaggoodun bay inooga timaadaayo weliba waynu ka barinaa kaa naga iibiya may ka nagay may ka fiican oo dhan naga iibin maayan mid ay ka baxeen oo iskiraad oo hadduu doono aan dhacaynba bay inaga inoo soo waaridaan soo ma sidaa awgeed maanta iyagaa xoog badan waxaa laga yaaba dadka qaarkood in la yhahana wadaadkiisu wax leey magaalaha xoog ba haaway xoog badan yihiinoo dee waad arkaysaaba ishaa macalina dee iyo waaqica soo ma ula dhaqmaynaa waxaynu ula dhaqmaynaa markii gaalada cududda iyo awoodda ay sheeganayeen muslimiintana uu awooddoodu iska yeelay sidii rasuulku ula dhaqmay dee maalinta awoodu ay soo noqotona ee cududeenna iyo cadadkeenna iyo ciidankeenuba ay noqdaan kuwo u babac dhigi karaa ama ka badan dee maalintaana sidii rasuulku u dhaqmay markii awoodda muslimiintu ay xoogeysatay unbaynu ula dhaqmayna marka wax innagu aynu qardasheex ku wadaynay sidanay ku wanaagsantay iyo malaha sidanay ku yaro fiicantahy midna maaha waxaynu u gudbi doonaa kolley waxyaaba aynu ka faa'idaynaa way badan yihiin insha allah waraaqaha waan idin soo diri doonaa ama waa la idin siin doonaa nisbatu cilmi siira cilmigan siirada ama fanniga siiradu culuumta kale halkuu ka joogaa ma cilmi madax bannaan oo gooni u taaganba mise waa cilmi culumta kale tabacu oof ka farcamay waxay leeyihin culimmadu cilmiga siiradu waa farcun can ilkitaabi wasunna meel kale lagama keenine kitaabka iyo sunnada ayuunbuu ka farcamay oo kitaabka qur-aankaa markaynu eegno in badan oo ka mid a dhacdooyinkii iyo axdaadtii iyo maraaxishii kala duwaneed ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo maray baa dee qur-aanka in badan oo ka mid a ku sugan sunnadana sidaasi la eg marka cilmiga siiradu waxa uu farac ka yahay uun uu hoos gelayaa kitaabka iyo sunnada waxaa kaloo ka mida waxyaabaha ay tahay inaynu ka ogaano siirada fadluhu cilmiga siirada fadligiisa iyo qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay waxaa la yidhaahdaa sharafu lcilmi bisharafi lmacluum barashada yacni cilmiga sharaftiisu waxay ku xidhan tahay shayga la baranayo sharaftiisa shaygan la baranayo cilmiga loo yeelanayo qiimihiisi iyo bay ku xidhantahay tahay cilmigii siiradu wuxuu ka warramayaa waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xaaladihiisii iyo maraaxishii uu soo maray intii uu noolaa sharafta iyo qiimaha uu leeyahayna waynu ka wada dhereegsannay mar haddii cida la baranayo ee la diraasaynayaaba ay tahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo maraaxishii iyo dhacdooyinkii la kulmay taa macnaheedu waxa weeye cilmigii siiraduna dee sharaf qiimo iyo waxa weeye qiimo badan buu leeyahy oo cilmiga siirada iyo sharafta uu leeyahy markaynu rabno inaynu ogaano waxaynu ka eegun cidda la baranaya waayo waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo xusid mudan waadicu cilmi siira inaynu hadda bal wax ka tilmaanno fannigan siirada yaa dejiyey way cilmi kasta iyo fanni kasta laabudda lahu min waadic cid dejisay dee waa inay jirtaa waxay dhahdaan culimmadu cilmigan siirada inuu noqdo cilmi la diiwaangeliyo oo la kala dhaxlo oo la kala qaato waxaa dee dejiyey oo loo daba fadhiyaa waa salafu haadihi lumma ummaddan salafkeedii laga soo bilaabo saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim oo dee axdaasta iyo dhacdooyinka iyagu warinayo ummadda soo gaadhsiinaya yaanay qorinba yaan yani aanay dhicinba xilligaa inay jireen kutub la ydhaha waa siiro oo gaaru qoran oo alifan laakiin dee ta'liifka waxaa ka horreeyay dhacdooyinkan iyo soo warintooda iyo soo gudbintooda marka salafkii ummaddan oo saxaabadu ugu horeeyaan baa cilmiga siirada iyo soo gudbintiisaba asal iyo asaas iyo gundhigba u ah cilmigani marka laga hadlayo ismuhu ama magaciisa dee siiraa la yidhaahdaa cilmu lmaghaazi baa la yidhaahdaa wasiyar labadaba dee waa loogu yeedha almaghaazi wasiyar ama cilmu siira waxaynu uga gudbi istimdaadu cilmi siira cilmigan ama fannigan siirada halkee laga soo qaatay oo culimadu markay wax ka qorayaan halkay ula noqdaan oo masdar u ah oo qofka doonaya inuu siiro wax ka qoro amaba ka alifo ama mawduuc ka diyaariyo halkuu ula noqonaya waxay tilmaamayaan culimadu masderka koobaad waa alqur'aan اlkariim qur-aanka kariimkaa wey in badan oo ka mida axdaadta ah iyo dhacdooyinka siirada ku xusani qur-aankaa dee laga soo qaatay waynu kutubta siirada ku aragno waxaa asal u ah qur-aanka kariimka tusaalayaashaasi waa badan yihiin waxaa ka mid ah alsraa walmicraaj rasuulka calayhi salaatu wasalaam guuraysiintii maka laga guuraysiiyey iyo xaramka ilaa almasjid alaqsa la geeyey haddana halkaa laga sii kor yeelay ila alcaalam alculuw sidoo kale kutubta siirada waxyaabaha lagu diraaseeyo waxaa ka mida qur-aankuna dee horeba uu u sheegay tusaalun baan uga jeedaaye xadiidu lifk warkii been abuuradka ahaa ee caaisho lagula kacay iyo dhacdada inay beri ka ahayd oo ilaahay uu beri yeelay dee qur-aankay ku xusantaoo fii suurati nuur waata ku xusan marka masderka koobaad ee dhacdooyinka iyo axdaadta iyo maraaxishta siirada laga qaadanayo waa qur-aanka kariimka ayaa asal u ah. xataa min xayu dacwa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii waxa weye dacwadda uu bilaabayo qaabku u bilaabay iyo sida amarka loo siinayay waxay ku xusantahay qur-aanka kariimka waa ka ilaahay tilmaamaya ya ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabir isla aayaadkaasaa siiradana ugu tegaysa marka laga hadlay maraaxilu dacwa waandir cashiirataka alaqrabiin fasdac bima tu'maru waacrid can ilmushrikiin waxaa lagu amray nabi maxamed oo kor u qaad oo markii shinkeedii xilligeedii la gaadhay gaaladana iskaga jeetay iyo gaalada iyo mushrikiinta waxaa kale oo laga qaataa siirada yacni u ah masder kutubu tafsiir kutubta tafsiirkee dee qur-aanka kariimkaa ah, culimmadu ay ku fasireen ay ku sharaxeen ay ku faahfaahiyeen siirada waa laga qaataa oo dee dhacdooyin badan baa lagu faahfaahinaya waxyaabaha laga qaadanaya waxaa ka mid a ah, waxaa laga isweydiiso maxaa kala galay tafsiir iyo siiro dee marka koobaad tafsiirku waa faahfaahintii culimadu ay faahfaahiyeen qur-aanka kariimka iyo axkaamtiisa qur-aankiina dhacdooyin badan oo siirada khuseeyaad ku duugan waxaa kaloo ku duugan oo kutubu tafsiir dee ay ka hadlaan asbaabu nuzuul iyo wixii la halmaala sababaha yacni aayaadka iyo suwarka soo degitaankooda ka dambeysay waxaa kaloo siiradiina aad ku arkaysaa oo ka mid ah tusaale ahaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii dhacdadaasi ay la kulantay aayaddaasaa soo degtay dhacdadaasaa dhacday aayaddaasaa soo degtay dhacdadaasaa soo cusboonaatay aayaddaa ama suuraddaasaa ilahay subxana wa taala kaga hadlay ka xidhiir baa ka dhexeeya ilaa asbaabu nusuulkii in badan oo ka mid a ah baa ku xusan kutub tafsiirka siiradiina dee qofku uu baahan inuu barnaamijka gaar ahaan asbaabu nusuulka iyo wixii la halmaalaa ah, dee way khusaysaa waaya waxaa kaloo laga qaataa iyoo masdar ah alkutub almusanafatu fi lmaghaazi wasiyar kutubta laga qoray siirada iyo dullaamadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu galay maanta markaad doonayso siiro inaad baadho ama aada wax ka qorto ama mawduuc ka mida ah aad wax ka diyaariso kutubta aad u noqonayso kuwaasaa ka mid a ah. meelaha loo celinayo waxaa ka mid a ah alkutub almusannafatu fi lxadiid kutubta xadiidka lafteeda siirada in badan oo dhacdooyinkii ka midabaa dee ku xusan hadday dacwo tahay iyo haddii ay tahay dagaallo rasuulku uu galay calayhi salaatu wasalaam iyo wixii la halmaa waxaynu uga gudbi doonnaa qodobka sagaalaad ee u baahan inaynu ka ogaano waxna ka nidhaahno cilmigan siirada intaynaan gudagelin waxaa weeye xukmu shaarici fi tacallumi aلsiira siirada barashadeeda shareecadu maxay ka qabtaa shareecadu maxay ka qabtaa inuu qofku siiradii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uu barto waxay leeyihin culimadu waaba fardu caynba xataa fardu kifaaye ma waa fardu caynin calaa kulli muslimin mukalafin waayo waa laga yaaba marka hore inaad tidhaahdo talow oo barashadeeda aad ba looma darin jirin farducaynkaasi muxuha ah laga sheekeynaya cala alaqal fardu kifaaya miyaa la yidhaahda waxay leeyiin culimadu marka laga hadlayo siirada iyo barashadeedu maadaama oo xooggeedu uu ku saabsan yahay macrifatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam barashada rasuulka la baranayo xaaladihii la kulmay la baranayo wixii uu ku xalliyey la baranayo dee rasuulka barashadiisu maxay ahayd marka horeba miyaana fardu cayn adoon kitaab siiro la yidhaahdo kaba dhiganin ilaa khasab maaha inaad kitaab siiraha xaggaa intaad ka uga baxda eh inaad laakiin nabi moxamed barato calayhi salaatu wasalaam oo sunnadiisii aad barato taasaaba siiradii ad elfog baahu duuli waxaanay leeyihin culimmadu macrifatu siira siirada oo la barto waxay ka dhigan tahay inuu qofku baranayo al alusuul athalaatha saddexda asal ee aada garanaysaa oo ah macrifat اllahi tacaala wa macrifatu nabiyihi sala allahu alayhi wasalam wa macrifatu diin اlislaam saddexdaa qodob barashadeedu saddexdaa qodob barashadoodu waxaa asal iyo asaasba u ah dee siiradii nebi moxamed alayhi isalaatu wasalaam waayo intaba way koobsanaysaa intaba saddexda asalba way koobsanaysaa oo qofku marka uu siirada diraaseeye uu akhriyo waxa uu baranayaa rabbi subxaanahu wa tacaala intaanu nebiga baranin calayhi salaatu wasalaam rabbi buu baranayaa inuu yahay ka nebi moxamed soo diray calayhi salaatu wasalaam ee waxa weeye qur-aanka kariimkaa soo dejiyey ayuu ku baranaya cid kaleoo caalamkan siday doonto ka yeeli karta ama maamushaa inaanay jirin waxaa kaloo uu baranayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nasabkiisii buu baranaya dhalashadiisii buu baranaya sunnadiisii baa lagu baranaya xaaladihii la kulmay iyo wixii uu ku xalliyey baa lagu baranaya dacwadda iyo siduu u faafiyey baa lagu baranaya sababihii lagu guulaystay baa lagu baranaya asbaabta guuldarrada keeni kartaa lagu baranaya sidoo kale qofku barashada uu siirada barto waxa uu ku helayaa ama uu ka faa'iidaya inuu barto diinta islaamka iyo qiimaha ay leedahay iyo heerkaa waxay ku soo gaadhay ayuu ku baranaya idan fanniga ama cilmiga siirada barashadiisu yacni waxa weeye waa arrin aada iyo aada u muhim oo diinteenu ay danaysay waxaan ku soo gebagabaynaya masaa-isha fanniga ama cilmiga siirada uu ka hadlo waxyaabaha uu ka hadle uu koobsanayo tacriifkaynu ku soo aragnay markaynu qeexaynay cilmu siira masaa-isha uu ka hadlayo waxaa ka mid a ah nasabkii iyo abtirsiintii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhalashadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii kadib iyo ka horba xaaladuhu siday ahaayeen waxa uu ka hadlaa fandhigan siiradu axdaatsulbictha soo saariddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dhacdooyinkii dhacay waxaa fandhigan siiradu uu ka hadlaa axdaathu dacwa dacwaddii iyo fidintii diinta islaamku dhacdooyinkii iyo maraaxishii ay soo martay waxaa fandhigan siiradu uu ka hadlaa axdaathu lhijra maa qablaha wamaa bacdaha hijradii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka hor iyo kadibba dhacdooyinku siday ahaayeen waxaa fadhiga siiradu uu ka hadlaa aayaadkii iyo mucjizaadkii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku xoojiyey waxaa fadhiga siiradu uu diraaseeyaa shamaaishii iyo sifaatkii nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam uu lahaa iyo tilmaamihii qiimaha badnaa tilmaamihiisii khilqiga ahaa ee ku saabsanaa abuurkiisa iyo tilmaamihiisii khuluqiga ahaa iyo dhaqankiisii qiimaha badnaa ku saabsanaa ayaa faniga siiradu uu ka hadlaayuu taabtaa waxa uu ka hadlayaa faniga siiradu yacni aadaabtii iyo akhlaaqdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aynu ka dhaxalle uu inooga tegay waxaa kaloo uu ka hadlaa geeridii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dhacdooyinkii ku xeeranaa insha allahu tacaala darsiga dambe maadada iyo kitaabka ayaynu toos u gudageli doonnaa intaasi hordhac baynoo ahayd ilahay subxaana wa tacala xaqa hayna waafajiyo w sala allahuma calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wa saxbihi wa slama kaiira